alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu nahyi haadakani baabu nahyi nahyigii baabkii ka hadlayay waya can sabi riix dabaysha in la caayo laiska nahyiyey in laisu diiday maqsuudka iyo ujeedada baabkan kitaab tawxiid loogu qoray waa bayaanu ana saba الriix munaafin litacdiimi khaaliqiha waa in la caddeeyo cayda dabaysha la caayaa inay tahay arrin ka hor imanayso ay isdiidayaan allaha dabaysha abuuray weyneyntiisa almuqawi litawxiid tacdiimkii ee weyneyntii towxiidka quweyneysa xoojinaysa wadariicat ilى shirk iyo cayda dabaysha lacaayaa inay waddo u tahay shirkiga oo asbaabaha dadka shirkiga ku rida ay ka mid tahay lianna sabahaa sabun likhaaliqihaa cayda iyada la caayaa xaqiiqatan waxa ay ku dhacaysa u noqonaysaa allaha khaaliqa iyada abuuray liannaha ma'muura min allahi subxana wa tacaala dabayshu kuma socoto taladeedi iyo arrinkeedi se xadiidka aynu ku arki doono ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ayay ku socotaa lihaada wuxuu yihi sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fi fatxi اlmajid liannaha ariix inamaa tahubu can iijaad illahi tacala wakhalqi ilah wa amrih dabayshu waxa ay soo dhacdaa marka ilaahay uu jirsiiyo o abuuro ilaahay u amro lianna huwa aladi awjadaha wa amaraha ilaahay baa jirsiiyey amrana famasabatuhaa masabatu lilfaacili cayda iyada la caayaa waxay la caayayo cidda iyada abuurtay ee amartay wahuwa allahu subxaanahu kama taqadama fi nahyi can sabi dahr cayda dabaysha la caaya waxay la mid tahay cayda la caayo waqtiga wahada yushbihuhu walaa yafcalu ila ahlu ljahli biاllahi wa diinihi wabima sharacahu licibaadi dabayshana waxaa caayoon kuwa ilaahay jaahilkaa iyo ilaahay diintiisa iyo wuxuu addoomihiisa u sharciyeeyey fanuhiya ahlu اliimaani cama yaqulu ahlu اljahli wاljafa aw fanaha rasuulu اllah ahl اliimaani cama yaqulu ahlu اljahli wاljafa waarshadahum ilى ma yajibu an yuqaala cinda hubuub الriix الnahyu can sabi الriix buu uhi musanifku muu caddayn nahyigan ma taxriim buu faa'ideynaya mise karaahu faa'ideynaya sida sawaabkiina waxay tahay daahirkii anahu lلtaxriim liأna alasla fi الnahyi anahu yufiid الtaxriim ila lisaarifin nahyi waxaa asal u ah inuu faa'iideynayo waxaa la iska nahiyey inuu yahay xaaraan ilaa la helayo daliil tusiya inaan xaaraantimeyn loo isticmaalin ujeedo kale laga leeyay can sabi الriix sabiga iyo macnihiisa hore ayuu inoo soo maray الriixna waa alhawaa aladi yasrifuhu اllahu fi اlkown wa huwa anwaac waa hawada iyo neefta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala uu wado caalamka dhexdiisa noocyaanu leeyahy waqad yakunu qawiya waqad yakunu daciifa waqad yaأti bاlkhayr waqad yaأti bالshar dabaysha in la caayo xukunkeeda oo ah masalada baabka sab الriix waa ka sabi الdahr wa huwa muxaramu wa munaafi liasli الtawxiidi aw kamaalihi dabaysha in la caayo waa xaaraan nebiga calayh الsalaatu wasalaam yihi ha caayina waana mid asalkii tawxiidka meesha ka saaraya oo lagu gaaloobi karo ama kamaalkii tawxiidka iyo dhamaystirankiisii waajibka ahaa nuqsaaminaya oo noqonaya mid lagu dambaabaya marka taa la eegana waxaa sabu riixu uqeybsamaa laba qeybood sidii sabu dahriba u qeybsamaya qeybta koowaad an yasuba الriixa muctaqida kownahaa faacilata khaaliqa in qofkan dabaysha caaya ah, u aaminsan yahay inay iyadu tahay ta wax abuureysa ee wax samayneysa tahay mustaqila can illahi subxaana wa tacaala kan yactaqida anaha tatasarafu fi lkown wata'ti bishari walkhayr sida inuu aamino inay caalamkan iyadu ku tasarufayso oo khayrka iyo sharka sideeda ay ula imanayso oo ay leedahay amar iyo awood madax banaan oo arrimaha ay ku samayso fahada shirku akbar shirku akbaru mukhriju min almilla yaa sheegaya sababta arrintaas shirki u tahay ofkaxayo dabaysha caaya ay ka dhalatay can ictiqaad kowniha faacila khaaliqa muahira binafsiha beryahan ma maqlen a ayo tafadal naam lannahu nasb alkhalqa aladi huwa min khasaa'is illah kadalika atasaruf atasarufa ilaa gayr illah abuuristii arrimaha ilaahay ula gaarkaya ay kamid ahayd iyo tasarufka iyo maamulka caalamka ayuu cid kale u nisbeeyey oo u tiiriyey qeybta labadu an yasuba riixa gayra muctaqidin anaha khaaliqa faacila binafsiha qofkan dabaysha caayaya aanu aaminsanayn in iyada wax abuurto iskeeda ay xu samayso amirkeeda ay ku socoto wainamaa yasubuha liannaha sabab fii xusuuli maa yakrahuhu haddaa muxuu u caayayaa wuxuu u caayayaa inay sabab u tahay in wuxuu dhibsado uu dhacay se in gurigiisii dumay geedihiisii inay midhaa ka daadisay iyo wixii lamida fa hada muxaram lianna xaqiiqat sabihi tacuudu ilى اllahi subxana wa tacaala aw yacuudu ilى اllah waxaa la odhan karaa haddii waxa weeyaan dabaysha caydeedu allaha khaaliqee abuuray ay u noqonayso maxay kufri akbara mar walba u noqon weyday sabu daari markaynu mar sheegnay masaladaas yaa ka jawaabaya aye صaxiix walaa yakfur bihada sab liannahu lam yasub allah mubaasharatan oo ilaahay subxana wa tacaala si toosa uma caayin way ka laasimeysaa qofkana waxaa laga yaabaa waxaa qowlkiisa ka dhalanayaa in aanu dihnigiisa iyo garaadkiisa kuba soo dhicinba qofkan dabeysha ama waktiga caaya waxaa laga yaabaa in aanu marnaba sawiran in caydiisan ilaahay subxana wa tacaala u noqonayso oo haddii arrintaa la weydiiyana u ka anfariiro haddii dabaysha lagu sifeeye ka warrama bishiddati wa naxwiha oo habat calayna riixu shadiida aw baarida aw xaara aw mudira haye min baab اlإkhbaar hadday tahay laysa min sabi الriix bal huwa jaahizu sharcan haddii waran un ay tahay dee sifadeedii laga waramayo ila qad takunu shadiida waqad takunu khafiifa qad takunu qawiya qad takunu daciifa qad taأti bاlkhayr waqad taأti bالshar waa arrin banaan arrinta noocaasi ah musanifku raximah الlahu taعaalى baabka wuxuu ku sheegay hal xadiid qaala can ubay bni kacbi radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu salى اllahu عalayhi waslama qaal laa tasubu الriixa dabayshaa caayina ida raأytum haddaad aragtaan ma takaruuna waxaad dhibsataan oo dabayshu ay sabab u tahay faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahuma ya allahu inaa nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa min khayri hadihi الriix dabayshan nafcigeeda iyo waxtarkeeda wakhayri maa fiiha iyo waxa ay sido khayrkiisa wakhayri maa umirat bihi iyo waxa la amray khayrkiisa waxa iyada la amray khayrkiisa wanacuudu bika waxaanu kaa magan gelayna min shari hadihi الriix dabayshan dhibkeeda shari maa fiiha iyo waxa ay sido ee ku dhex jira dhibkiisa wa shari maa iyo shay dhibkii umirat la amray iyada bihi isaga qaala صaxaxu الtirmidi kadalika xadiidka waxaa wariyay imaamu axmed النasaa-iyu fi اlkubra waana xadiid صaxiix sheikh اlalbaniyu fi صaxiix ayuu ku sheegay laba kun toddoba boqol iyo lix iyo konton xadiidka numberkiisu وkadalika شhaykhuna abu cabdiرaحman الwaadici kitaabkiisa صaxiix muslim xadiidka lixaad in markaa markay dabayshu soo dhacdo ducadan lagu ducaystaa iyadoo aanay la socon nahyiga laiska nahiyey caydeedu wuxuu ku yimi fi صaxiixi muslim can caaisha أnaha qaalat kana الnabiyu ida casaفat الriix rasuulku wuxuu ahaa markay dabayshu soo dhacdo qaal allahuma inii asaluka khayraha wakhayra maa fiiha wakhayra maa ursilat bih wacuudu bika min shariha wa shari ma fiiha wa shari maa ursilat bih laa tasubu riix macnaheedu waa laa tashtumuuha walaa tadumuuha caayina oo ha dhaleecaynina sababtuna waxa weeye annahu la اkhtiyaar laha walaa tadbiir dabayshani caalamkan iyadu wax maamula iyo tasaruf ay ku leedahay ma jiro amarkeedana kuma socoto ikhtiyaarna maleh ilaahay markuu abuuray samaysmaysaa ilaahay markuu diray dirsamaysaa wuxuu ilaahay u dirana way samaynaysaa waa maamuura sababta aan loo caay ahayn taasi waa ka mid sabu dahri markaynu marnay ibnuqayim baynu ka soo raranay oo midaan markaa isagu aan waxba samaynahayna cid kale ay wax ku samaynayso sida tusaale ahaan dee usha lagula dhacaya dad dabcayda ka hor wax saxa maaha waayo cayn iyo dhaleecay makhluuq wuxuu ku mutaysan karaa ficil uu isagu markaa mustaqil la yahay uu la madax banaan ciladan waxaa lagu sheegay xadiidka abi hureyre axmed iyo nasaa-i abu daawud iyo wariyeen qaala samictu rasuula اllahi yaqul alriixu min rawxi illah qaala slma faraw farawxi illaah farawxi illaahi taأti bالraxma wa taأti bاlcadaab faإida raأytumuuha falaa tasubuuha wasluu llaha khayraha waاstaciiduu biاllahi min shariha marka dabaysha inuu ilaahay soo diray buu xadiidkani markaa uu tilmaamaya allahuma inii asaluka khayra hadihi الriix waxaa ku jirta nisbat اlkhayr wالshar ilى الriix xadiidka waa ku jirta markaad u fiirsato allahuma inii asaluka min khayri hadihi الriix iyo allahuma inii acuudu bika min shari hadihi الriix markaa khayrkii iyo sharkii yaa loo nisbeeyey dabaysha macnaheeduma waxa weeyaan iyada istiqlaalan iyo si madax banaan iskeed khayrka iyo sharka u keenaysa ula imanaysa la waa nisbatu sabab laa nisbatu istiqlaali fi tahiir waa sabab ah inay sabab u tahay baa loogu nisbeeyey o loogu tiiriyey ee maaha inay iyadu la madax banaan tahay wanisbat alxawaaditث ilaa asbaabiha daahira laa ba'sa bihi waxyaaba markaa dhaca asbaabteeda daahirkaa ee muuqatee bisharci lagu ogaaday ama bitajriba in loo tiiriyaa wax dhiba ma laha nabiguna alayه الsalatu salaam xadiidka laftiisa wuxuu ku caddeeyey ana ana allaha huwa aladi arsalahaa bاlkhayr wالshar inaanay iyadu iska dhaqaaqahayn oo khayr iyo shar iyadoo ay samaystay aanay la imanahay wixii khayr ku jirana ilaahay baa geliyey wixii shar ku jirana ilaahay baa geliyey wixii dhiba ilaahay baa subxana wa tacaala amray inay samayso bixikmatihi wa cadlih wixii khayrana ilaahay baa amray inay samayso nebigu waa kale allahuma ini asaluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bihi marka waa mursala dabayshu acuudu bika min shariha wa shari ma fiiha wa shari ma ursilat bihi qaala fihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diiday can sabi الriix laa tasubu الriixa buuri nebigu alayه الsalaatu wasalaam waa ficil mudaaric oo laa naahiya ay ka horeyso waa siiqaة الnahyi الصريحة الثانية الإرشhاad tilmaamista laysu tilmaamay ilى الكلاami hadalka النaafice waxtarka leh إdaa raأى الإنساaن insaanku markuu arka maa yakrahu wuxuu dhibsanaya oo arrimaha dabaysha ku saabsana hadalkaasoo ah dee duco inaad dabaysha caydo maxaad ka faa'idaysa khayrna ka heli maysid caydaasi sharna kaa celin mayso cidaan mudnayn in la caayo ayuunbaad cayday nahyigii nebigana waad khilaaftay lakiin ducadan haddaad ku ducaysato ilaahay khayrkeedu ku siin doonaa sharkeedana ilahay waa kaa badbaadin nabigu wuxu amray in la ha allahuma ini ina nasaluka khayra hadihi الriix ilى akhirih aلthaalidaةu alirshaadu tilmaamta laysu tilmaamay ilaa anaha dabayshu ma'muuratun inay tahay mid la amray oo amarka ilaahay ku socota khayri maa umirat bihi iyo ursilat bihi labaduba axaadiida waa ku yimaadeen mar hadday maamuuro tahayna dee cayda iyada la caayaa waxay unoqonaysaa ciddii amartay cidda amartayna waa allah subxana watacaala araabicatu anaha qad tu'mar in la amraa dhacda bkhayri wax nafci leh waqad tu'mar in la amraa dhacda bishari wanasaluka khayra wanasaluka min khayri ma umirat bihi wanacuudu bika min shari ma umirat bihi qala raximah llah baabu qowli اllahi tacaala wuxuu baab yahay qowlka ilaahay uu yihi yadunuuna billaahi ilaahay subxaana watacaala waxay ku malaynayaan hayr alxaqi waxaan xaq ahayn dana aljaahiliyati jaahiliye malihii lagu yaqaana ilaahay ay ku malayn jireen ay ilaahay ku malaynayaan yaquuluuna waxay odhanayaan hal lana miyuu nooga sugnaaday min alamri arrinka iyo talada xaggeeda min shayin waxna qul waxaad tidhaha ina alamra arrinkiiyo tadbiirka dhammaanti kulahu dhammaanti lilahi buu usugnaaday alaaya baabkani wuxuu ku saabsan yahay suu danni biاllah in waa in ilaahay subxaana watacaala lagu maleeyo waxaan laa'iq billaahi ahayn aan ilaahay munaasib aan ku ahayn waana baab aada iyo aada u ballaarhan waxaana suu danni billaahi uu ka mid yahay asbaabta shirkiga in lagu dhaco keenta wasaa-ishiisa iyo daraaicdiisa kuwa u waaweyn qofkan markaa shirkiga samaynayaa dhanna billaahi suu-an ilaahay buu waxun ku maleeyey oo ilaahay khasaa'istiisii iyo wuxuu ilaahay la gaarkahaa buu cid kala siiyey ama ilaahay buu naqsi ku maleeyey oo wuxuu is leeyahay haddaad ilaahay barido ilaahay ku ajiibi maayo ee makhluuqan ama sheekhan ama weligan bari hada min suui dani biاllah ama ilaahay si fiican kuu maqli maayo aan idiin sheegay nin odayaa oo xajka jooga oo ka sheekeynaya marar uu cidhiiri galo dhibaatooyin la soo gudboonaadeen xajka dhexdiisa marna carafa marna saciga inuu labada jeerba beriyey nin dhintay xataa marka taariikhiisa la eego culimo aan ahayn marka labada jeerba markiiba wuxuu yihi waan uu ii yimi isaga laftiisi baa yimi oo hawshii aan ii qabtay marna cidhiiri buu iga saaray marna bas buu ii keenay bu yihi intaa gaarilaan igu dhacday waa nin bere hore dhintay oo halkan ku aasan hargeysa markaa su-aal baan weydiiyey arwihaa canhu mubaasharatan qisada toos baan uga warinaya mid laiga soo wariyeyma waxaan ku maxaad ilahay u barya wey wuxuu ihi ilahay uu iga dhega nugulyi laa ilaha ila allah yaana shirkigii hore ayuu kufri kale qofkaasi kusii darsaday subxaan allah aman yujiib اlmudara ida dacaahu yakshif su wayajcalukum khulafaa alard a ilahu maca allah marka miyaanu ilaahay subxana watacaala sifo xun inuu leeyahay ilaahay miyaanu ictiqaadin ama aan waxa weeyaan malayn qofka saasoo kale aaminsan ilahay inaanu ducada ka aqbalahayn ilaa horta uu makhluuq baryo makhluuq uu sii mariyo faqad dana biاllahi suu-an ilaahay subxana wa tacaala wax xun ayuu ku maleeyey shabaha allaha biاlmakhluuqaat waxaanu ilaahay ku shabahay makhluuqaat bal qaarkood arrintaas si cad baabay u yidhaahdaan oo waxay yidhaahdaan marka la war maxaad u baryaysaan makhluuqaadkana ilaahay a toos ugu baryi weydeen qaar ahaan gaar ahaan kuwan dhintay iyo kuwan maqan ee kaa'ibiintahay waxay ku odhanayaan haddii aada boqor ama madaxweyne wax uga baahato toos baad ugu tegaysa ad albaabkiisa u garaacaysa mise cid baad usii maraysa markaad tidhaahdo dee cid baa loo sii maraa inta badan waxay ku odhanayaan de haddaad makhluuqiiba cid usii marayso khaaliqa maxaad umalaynaysaa soo tashbiih kumay dhicin allihii khaaliq ahaa inay makhluuqan ku shabaheen waana qiyaas baila oo ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa albaabada ayuu u wuxuu yihi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ibaryaana idin ajiibaye cidna iisoo maray ilaahay subxana watacaala muu oran ilaahay markaa in looga qiyaas qaato makhluuq albaabada soo xidhay oo dhib iyo kadeed in loo maro mooyaane si fudud aan lagu gaari karin sa waxaa taa kalifana ay tahay inuu nacebi in wax la weydiisto allaha khaaliqee dhiiri gelinaya jecel in la baryo in kaa looga qiyaas qaataa waa min suui dani billahi subxana wa tacaala ibn lqayim raximah llah kitaabkiisa zaadulmicaadka hadalkiisa wax kamidana baabkan uu kusoo raray musanifku markuu ka hadlayo ghaswatu uxud ile aayaadkani waxay ku saabsan yihiin ghaswadaas aayaadka kusoo degay bay kamid yihin wuxuu keenayaa subxaan allah suwara cadiida min suui dani billahi subxana watacaala masaa'il aad iyo aada u tiro badan iyo tusaalayaal aada u badan oo ay tahay qofka muslimkaa inuu akriyo tusaaleyaalo ah min suui dani lisuui dani billah suudka baabku waa bayaan ana suua dani billah munaafi liasli tacdiim illahi aw kamaalih inuu qofku aamino ilaahay inuu ku sifaysan yahay ama uu sameeyo waxaan munaasib ahayn oon ilaahay laayiq u ahayn ilaahay uu abuuro ama uu qadaro ama uu sharciyeeyo waa mid ay isdiidayaan weyneynta ilaahay waajibka ahayd asalkeeda weyneynta ilaahay qalbiga ka saareysa ama inuu ka maran yahay qalbigu tusinaysa ama kamaalkii weyneynta ilahay meesha ka saareysa wadariicatu ila shirk shirkigana wadaw ah marka baabkan wuxuu sheekhu ku baraarujinaya inay waajib tahay xusnu dani biاllah in ilaahay wax fiican laga aamino wax fiicanna ilaahay lagu maleeyo wa ana dalika min waajibaati الtawxiid arrintaasi inay ka mid tahay waxyaabaha tawxiidku uu waajibinayo ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu yihi isagoo inoo soo koobaya suu dani biاllah xaqiiqadiisu waxay tahay zaadulmacaadka juska saddexaad saxada laba boqol iyo saddexiyo soddon wa biljumlati bui waa biljumlatidaas waxaa ka horeeya tusaalayaal aada u tiro badan oo tusaale u ah suu dani billaah faman dan markaa wuxuu tilmaamaya suu dani billah tusaalayaasha uu sheegay inaanu ku koobnayn saa wuxuu leeyahy faman dana bihi khilaafa maa wasafa bihi nafsahu wasafahu bihi rusulu qofka ilaahay subxaana watacaala ka aamine ka ictiqaada ama ilaahay ka maleeya ku maleeya wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rusushiisu ku sifeeyeen wax khilaafsan aw caطala xaqaa'iqa maa wasafa bihi nafsahu wasafathu bihi rusulu ama anfiyo oo diida sifaadkii ilaahay isku sifeeyey ama rusushiisu ay ku sifeeyeen faqad dana bihi dana saw kaasi ilaahay waxun buu ku maleeyey waxaa kaloo ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa ikaahat lahfaanka juska koobaad sabxada laba iyo lixdan uu ku caddeeyey ana hunaaka talaazuma bayna الshirki wa suu dani biاllah inay aada isugu xidhan yihin oo laba isa suran ay yihiin shirkiga iyo in ilaahay subxaana wa tacaala waxun lagu maleeyo ama laga ictiqaado bal waaba aslu shirkiba tusaalayaashii aan bixiyeyna waad ka fahmi karta shirkiga sidiisaba waxaa u asalaba suu dani bilahba u asala wuxuu leeyahay fashirku wataciilu taciilku waa nafyu sifaat illah mabniyaani calaa suui dani billahi tacaala waxay ku dhisan yihiin shirkiga iyo taciilu sifaat illaah oo asal ah suu dani biاllahi tacaalى walihada qaala ibraahimu imaamu اlxunafaa likhusamaa'ihi min almushrikiin nabilah ibraahim wuxuu ku uhi kuwii ay doodeen mushrikiinta ahaa aifkan aalihatan duna allahi turiiduun ma macbuudaadaan ilaah xaqa ahayn baad dooneysaan famaa danukum birabbi اlcaalamiin war dadkiinan sidani maxaad ilaahay subxaana watacaala ka malayseen ama aad ka ictiqaadeen macana waxa weeyaan dhanukum biاllahi suuءa huwa الsabab الأcظam liwuquucikum fi الshirk inaad ilaahay subxaana watacaala waxun ku malayseen baa sababta u weyn keentay shirkiga inaad ku dhacdaan oo qofkan shirkiga samaynayaa waxay noqonaysaa inuu aaminay inuu ilaahay u baahan yahay cid caalamkan la maamusho min wasiirin aw dahiirin aw cawn sida ay yidhaahdaan kuwa suufiyada ah ilaahay wuxuu leeyahay qataab caalamkan markaa uu d u diray oo la maamusho waada acdamu tanqiis tanaqus ilaahay lagula dhaqmo ka weyn weeyaankaas kaas ilaahay subxana wa tacaala cidna uma baahna waa haniyun ginan daatiyan can kuli ma siwa kul maa siwaahuna waa faqiiru ilayh bidaati ama wuxuu aaminay qofkan ilaahay awooddiisu inay dhamaystirmahay ilaa lagu laro awoodda kanuu ilaahay u shariiki yeeli ama ilaahay subxaana wa tacaala inaanu arrinkiis ogeyn ilaa uu ogeysiiyo ciddan uu leya ilahay baan usii maraya ama ilaahay inaanu unaxariisanahayn ilaa ay ilaahay subxaana wa tacaala cidi kala hadasho ama ilahay inaanu kelidii addoonkiisa ku filayn ilaahay waxa adoon ka doonaya aanu u samayn karin ilaa cidi ay uga shafeeco qaado kul haadana waa tanaqus fi xaq illahi subxana wa tacaala marka shirkiga sidiisaba tanaqus baa ka dhasha kulu mushrik waa mutanaqis lilahi subxana wa tacala ilahaday baa subxaana wa tacaala cama yushrikuun yaعni nuqsaan bay ilaahay u nisbeynayaan kuwa shirkiga samaynaya shirkigooduna tanaqus buu ka dhashay su-u danin billah marka watanaqus laazimu lishirki daruuratan shaaa lmushriku ama aban xukmu dani sawi biاllah danu sawi billaahi wa calaa maraatib in ilahay wuxun laga ictiqaado ama lagu maleeyo martabada koowaad waa yakunu kufra akbara kufri akbara buu noqdo daabiduhu an yatadamana alqadxa fi asli kamaal illah asalka kamaalka ilaahay in la durayo inuu koobsanayo aw nisbat الnaqsi ilى tadbiiri wa xikmatihi ama ilaahay maamulkiisa iyo xikmadiisa in nuqsaan lagu nisbeynayo loo loo nisbeynayo o lagu sifeynayo sida danu lmunaafiqiin uu ahaa waa kufri akbara kaas martabada labaad yakunu kabiirata min kaba'ir الdunuub waxaana daabidu an yatadamana algaflaةa can kamaal الlah fi sifaati watadbiiri qofkani ilaahay subxaana watacaala kamaalkiisa ma durayo nuqsaanna ilahay uma nisbaynayo laakiin afla ayaa ku dhacday iyo mooganaan afala can kamaal ilahi subxana wa tacaala xagga sifaatkiisa iyo xagga maamulkiisa kama huwa alwaaqic min bacdi lmuslimiin aladiina dacufa iimaan wastaxwadat calayhim algafla muminiinta iimaankoodu daciifay ee gafladu ay hareereysay ee arrintaasi ka dhacda marka kaasi waa kabiira min kaba'ir dunuub kaa gaflada ka dhasha musanifku raximah llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay laba aayadood iyo hadal dheer oo ibn اlqayim uu leeyaho tafsiir oo aayadaha marka wa qawli baabu qowli llahi tacala bu uri yadunuuna biاllahi غayr اlxaqi dana اljaahiliyati yaquluuna hal lana min alamri min shay qul ina alamra kulahu lilah yadunuuna biاllahi damiirku munaafiqiintu u noqonaya lannahu iyagaa laga hadlayay sida ibnu jariir raximah اllahu tacaala uu yihi الdن hunaana waa bmacna ااعtiqاad والتayaqن waxa ay aaminsan yihin ilaahay ka aaminsan yihin oo yaqiinsan yihiin waxaan ilaahay laa'iq ku ahayn الظن qad يطلق عalى اليقين الذina yظunuuna أنهم ملاqي رabهم yتayaqanuun غayr الxaq غayr الxaq maxaa looga jeedaa ma yunaafi kamaal الlah وyتضmن ma laa yaliiq bالlah wax ilaahay kamaalkiisa meesha ka saaraya oo koobsanaya waxaan ilaahay laayiq u haynan ku habooneyn dhan الجاahiliyati waa caطfu bayaan bedel lo ad ka dhigi karta bayaan liqowlihi غayr الxaq الجاahiliyana waa alxaal alati kanat عalayha الcaraب qabla الإسlاam macnuu waxa weeye yadunuuna biاllahi dana ahli اljaahiliya ilahay waxay ku malaynayaan ama ka aaminsan yihin jaahiliya waxay ka aaminsanayd aladiina laa yacrifuuna qadr اllahi wacadamatah kuwi aan ilahay qadarkiisa iyo weynadiisa aan garanayn wاlmunaafiquuna yadunuuna biاllahi tacaalى الظن الذي كان أهل الجاهلية يظنونه فيه سبحانه وهو ظن باطل مبني على الجهل ومناف للحق وظن iyo اعتiقاad ka ku dhisan جahli ilaahay ay jaahiliin ka yihin qof ilaahay yaqaanaa laa yظن bihi suuءa wuxuu noqon karaa malaha xune qofku ilahay u ka malay ama waxa xune ilahay u ka aaminsan yahay mid la xidhiidha wuxuu ilaahay caalamkan ku sameynayo waxaa kalu noqon karaa mid ku gaaro waxa ilaahay isaga uu ku sameynayo wuxuu ilaahay caalamkan ku samaynayo iyo waxa ilaahay adiga si gaara uu kuugu sameynayo intaba waa inaad aaminto inuu yahay ilahay tadbiirkiis tadbiirka ilaahayna uu yahay mabniyun calaa cilmin waxikma mid ku dhisan cilmi iyo iyo xikmad xataa hadduu yahay shar shar maxdiya inaanu ahayn shar baraxtina inaanu ahayn ilaahay xikmaduu ka leeyay ilaahayna subxaana watacaala in afcaashiisu iyo axkaamtiisu qadariga ay tahay daa'iratun beyn alcadli waalfadl mid udhaxaysa cadaalad iyo fadli oo cadaalada ama fadli ah yaquluuna hal lana min alamri min shay hada tafsir lidani اljahiliya اlbaطil aladi danawhu fi اllahi tacaalى xaqiiqadiisuna waa ictiraad calى اlqadar oo qofka qadarka ictiraaday dha muxuu ilaahay sidan u qadaray maxay se arrintu ugu dhacday waa qof ilaahay subxaana watacaala waxun ka aaminay on ilahay laayiq aanu ahayn fakulu man kadaba biاlqadar aw ictarada calayh faqad dana biاllahi suuءa sida alqurطbi uu ka soo raray ibn cabaas yaعni takdiba bاlqadr dalika anahum takalamuu fihi faqala اllahu qul ina alamra kulahu lilah yaعni alqadaru khayr washaru min allah qul ina alamra kulahu lilah ilahay wuxuu amray nebigiisa inuu kuwaa ku idhaahdo ina malakuuta الsamaawaati wاlarضi biyad الlah falaa musawiqa liلtasahud wاlictiraad caalamkan ilaahay baa le oo maamula ilaahay wuxuu caalamkan ka samaynayaana waa wax cilmigiisa iyo xikmadiisa ku dhisan sabab markaa loo bushiyo ama hadal looga dabageeyo ama laysaga cadhaysiiyaa ma jirto wajhu dilaalat ilaaya calaa maqsuud ilbaab waa ma fiiha min bayaani ana dana sawi bilah min shicaari lmunaafiqiin waxa ayaddu caddaysay in ilaahay wax xun lagu maleeyaa ama laga ictiqaadaa inay kamid tahay calaamadaha waaweyn ee lagu yaqaan munaafiqiinta wama kana shicaara lahum fahuwa muxaram wixii halku dheg iyo calaamad munaafiqiin u ahayna muminiinta xaaraan buu ka yihi wa fiiha waصfu hada الdani biwasfayni daalayni calى dami wa ahli danigaana waxaa lagu sifeeyey laba arrimood oo tusinaya inuu yahay mid xun dadkiisuna ay xun yihiin ilahay wuxuu yihi غayr الxaq ma lam yakun xaqa fahuwa baطil famaada bacd الxaqi ila الضalaal waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey dana اljaahiliya inuu yihi kul ma udifa ilى اljaahiliyati fahuwa muxaram madmuum wax kastoo jaahiliye loo nisbeeyey min baabi dam iyadoo lagu dhaleecaynayo waa xaaraan waana wax dhaleecaysa daliilka labaad waa qowlihi tacala buu baab ilaahay uu yihi adaniina kuwa malaynaya bilah ilahay ku malaynaya dana saw kuwa ilahay wuxun ka aaminsan calayhim dushooday ahaatay daairatu saw halaagga iyo xumaanta wareegiisu ayaddani mushrikiinta iyo munaafiqiintay ka hadlaysaa kuwa ilaahay xikmaddiisa markaa tuhmay ee u maleeyey inuu nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabada la wada laynayo oo ay wada halaagsamayaan waxaa ka horeysa wayucadib اlmunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlmushrikiina wاlmushrikaat waxaana ku sugan in la dhaleeceeyey malahaa xun oo de mar haddii lagu daray sifaatkii mushrikiinta iyo munaafiqiinta wجه dilaalة الlahi عalى maqsud الbab ana fiiha alإخbaara bأna dana الsaw biاllahi min صifaat الmunaafiqiina wاlmushrikiin waxaa ku jirta in ilahay wuxun laga aaminaa ama loo tiiriyaa inay kamid tahay صifaatka munaafiqiinta iyo mushrikiinta ma kana صifaةa damin lahm fahuwa muxaram wixii ilaahay mushrikiin ama munaafiqiin ama cid kaleba ku dhaleecayena waa xaaraan wtawacad اllahu عalayhim bاlcadaab wاlgadb bisababi suءi danihim biاllah wuxu uhi musanifku qaala ibn اlqayim fi laayat اlأulى hadalkan ibn اlqayim sidaan hore u sheegay wuxuu ku yaalaa zaadulmicaadka juska saddexaad safxada laba boqol iyo shan musanifkuna raximah اllahu tacaala اkhtasarahu wa tasarafa fiih sidiisa umuu soo naqlin imika fain tanju minha tanju min di cadiimati wailaa fainii laa ikaaluka naajiya hadalkaas oo kale iyo hadalkan waxaa udhaxeeya hadal aada u tiro badan baa udhexeeya safaxaad badan baa udhexeeya marka ikhtisaar buu ku sameeyey iyo tasaruf marka aynu akrina kan matniga ku yaala asalkana halka aan sheegay baad uga noqon qaala ibn lqayim fi laayat lula fusira waa la fasiray hada danu malahan iyo ictiqaadkan fusira hada kan waxaa lagu fasiray الظن malaynta la maleeyo بأنhu سubحaanahu ilaahay xumaan ka نزhnaay laa yansuru rasuulahu malaha xunee munaafiqiinta iyo lagu dhaleeceeyey waxaa lagu fasiray inuu yay inay aamineen ee اعtiqaadeen ilahay inaanu rasuulkiisa u gargaarahayn وأna amrahu iyo rasuulka arinkiisu sayضmaxilu inuu baabi'i doono dacwadiisan iyo hawshan baabi'i doono wafusira waxaa kaloo lagu fasiray أna ma asaaban waxa ku dhacay lam yakun inaanu ku dhicin biqadar illahi waxikmati xikmati waxaa lagu fasiray biinkaari اxikma qofka ilaahay xikmadiisa diiday waa qof ilaahay wuxuun ka aaminay wa inkaari qadarna waa lagu fasiray labaduna waa min suuءi dani biاllah in la aamino ilahay inaanu hore waxba usii qadarinba iyo in la aamino ilaahay inuu arrimo sameeyo laacan xikma xikmada an ka dhawa wainkaar wafusira waxaa lagu fasiray biinkaar in la inkiro ana an yatima inuu dhamaystirmo amru rasuulihi salى اlahu alيه wasalam oo dacwadiisa iyo diintiisu ay taabo gasho wa an yudhirahu اllahu in la inkiro inuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka ka dulmariyo cala diini kuli diimaha jira oo dhan inuu diintiisa an yudhirahu diinta iyo amarka rasuulka inuu ka dulmariyo allahu ilaahay calى diini kulih wa hada kani huwa danu saw waa malihii xumaa aladii kaasoo danahu lmunaafiquuna wlmushrikuuna fi suurati اlfatx wainama kaana wuxuu u ahaadun hada kani dana sawi wuxuu u ahaaday liannahu danun weeye waa ictiqaad gayru ma liannahu danu gayri ma waa ictiqaad la ictiqaaday shaygii midaan ahayn yaliiqu bihi subxaanah ilaahay munaasibka ku ahaa ilahay kamaalkiisa iyo cadamadiisa munaasibka ku ahaa wama iyo shaygii midaan ahayn la ictiqaaday yaliiqu bixikmati ilahay xikmadiisa ku aboona iyo waxamdi iyo wacdihi ilaahay subxaana watacaala ballanqaadkiisa asaadiqi ee runta ahaa faman dana qofka ictiqaada ama maleeya annahu ilaahay yudiilu in uu ka awood badinayo albaaila baailka cala alxaqi xaqa ay yuqawi inuu xoojinayo baailka cala alxaq oo xaqa mid ka awood badan uu ka dhigayo idaalata mustaqira yacanaa sarayn sugan oo weligeedba ah oo yadmaxilu uu baaba-o macaala jirkeeda alxaqu xaq aw ankaraha ma diida an yakuuna inuu noqdo maa jara waxaa dhacay biqadaai waqadari mid ku dhacay aw ankara diida an yakuuna qadarahu an yakuuna qadaru inuu qadarkiisu noqdo bixikmatin mid xikmad ku salaysan baaligatin xeel dheero yastaxiqu mutaystay ilaahay calayhaa sababteeda alxamda in la amaano bal zacma sheegta ana dalika waxaa ilaahay u qadaray limashiiati mujarada doonis badax tiran uun inuu udhacay dalikaasi danu ladiina kafaruu weeye kuwii ictiqaadkooda iyo balahooda faweylu ladiina kafaruu min annaar marka wuxuu ku celcelinayaa ibn اlqayim raximah اllah malaha xun ilaahay laga maleeyo iyo in wax xun ilaahay laga ictiqaadaa inay kusoo urureyso in ilaahay subxaana watacaala lagu maleeyo ama laga ictiqaado waxaan kamaalkiisa hadday noqoto xagga magacyadiisa iyo xagga sifaadkiisa iyo xagga afcaashiisa iyo xagga qadarkiisa iyo xagga sharcigiisa waxaan ilaahay laayiq ku ahayn oon munaasib ku ahayn oon kamaalkiisa aan waafaqsanayn in ilaahay laga ictiqaado ama ilaahay lagu maleeyo tusaalayaasha uu ka bixiyana waxaa ka mid a inuu ilaahay subxaana watacaala aan waxba qadarin in la maleeyo ama la ictiqaado ama inuu qadaray laakiin qadarkiisu aanu xikmad ku socone doonistiisa oo qura unu ku socdo in la ictiqaado ama la maleeyo inuu ilaahay baadilka ka saraysiinayo xaqa weliga mid ka sarreeya u noqonaya waa dhici karta mararka qaarkood le asbaab albailku alxaqa inay ka sarreeyaan laakiin ma noqonayso mid mustaqira oo weligeedba sidaa ahaata wa akharu nnaas dadka badankooda yadunuuna billah ilahay waxay ka ictiqaadsan yihiin dhanna saw ictiqaad xun bima yaktasu bi wax iyaga ku gaara waxyaabahan iyaga markaa ku gaara hadday noqoto siduu ilaahay u abuuray iyo hadday noqoto siduu ilaahay u arsaaqo iyo hadday noqoto xawaadida iyo dhacdooyinka la soo gudboonaanaya ayaa wuxuun ka malaynaya waxaa ilaahay inuu cadaaboon in uga jeedo wax kale aan uga jeedin in aanu ilaahay xikmad ka lahayn wa fiimaa shaygii yafcalu ilaahay uu ku sameynayo bigayrihim saynu sheegeen danu saw wuxuu noqon karaa waxa qofka isaga ku saabsan waxaa kaloo noqon karaa wax caama wax cid kale ku saabsanna waa noqon karaa walaa yaslamu min dalika ilaahay waxun in laga ictiqaado ama lagu maleeyo kama badbaado ilaa man carafa allah mid ilaahay yaqaano mooyaane iyo asmaahu iyo wa sifaatih wa muujiba xikmatihi yaqaan xikmadda ilahay waxay keensanayso iyo waxamdi wuxuu ilaahay ammaan ku mutaysto haddaad dooneyso inaad ka badbaaddo inaad ilaahay wuxun ka aaminto ama wuxun aad ku sifayso ama wuxun aad ku malayso ilahay magacyadiisa sifaadkiisa si fiican u baro falyactani xila iska saara allabiibu qofka caqliga badan annaasixu linafsi ee naftiisa u danaynaya bi haadaa arrinkan oo ilahay magacyadiisa sifaadkiisa si fiican ha u barto ha iskana ilaaliyo inuu ilaahay wuxun ka aamino ama ku sifeeyo walyatub ilى اllah ilahay uga toobad keeno wayastakfirhu ilahay dembi dhaafa weydiisto min danihi ha uga toobad keeno dembi dhaafa ka weydiisto danigiisi birabbihi uu ku meleeye danna saw walow fatashta haddaad baadhbaadho man fatashta cidaad baadhbaadho la ra-ayta waxaad ku ogaan cindahu agtiisa tacanutan madax adeyg cala lqadari uu ku madax adeygayo wamalaamatan lahu iyo canaanu qadarkii canaaranayo taasina maxay ka dhalatay inaanu qadarka rumaysnayn ama waan rumaysanya laakiin waxaanu ilaahay qadaray lixikma inuu u dhacayo ayaanu ictiqaadsanayn ama kafle iyo mooganaan uu kaga sugan yahay wa anahu kaana yanbaqi inay habboonayd an yakuuna kada wakada in arrintu saaya saa u dhacdo kaanamaa inuu ilahay se uu ka cilmi badan yahy ama uu ka xikmad badan yahy ule sidaan may ahayne sidaa iyo sidaa u dhacdaaba ah famustaqilu famin anaas dadka waxaa kamida ah mustaqilu ictiqaadka iyo malahaa xun mid yaraysta oo mustakiru iyo mid badsaday famustaqilu e famin annaasi mustaqilun mid in yar malahaa kaga sifoobay iyo mustakir mid badsaday fatish nafsika aduu diris ugu noqo adiga laftaada naftaada baadh baadh ma mawqifka min qadar ilah ma mawqifka min xikmat illah ma mawqifka min asmaa illahi wa sifaatih maxaad dareentaa xawaadi aliima maray kula kulanto hal anta saalima mabad qabta adu oo inaad ilaahay ka aaminto ka ictiqaado ama ku marayso waxaan ilaahay laayiqu ahayn daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo qadarkiisa iyo sharcigiisa ma ka badqabta fain tanju haddaad ka badbaadda minhaa musiibadan danu sawi billaahi ah tanju waxaad ka badbaadi min dii cadiimati arin weyni u saaxiiba shar weyn u saaxiiba wailaa haddaanad ka badbaadina fa inii anigu laa ikaaluka kuu malayn maayo naadiye mid badbaadaya inaad tahay marka hadalka ibn اlqayim raximah llahu tacaala wuu dheeriyo tusaalayaal badanna waa bixinaya waxaan idinkula talinaya inaad u noqotaan waxa weeyaan kitaabkiisa sheekh ibn cuthaymiinna wuxuu kusoo koobay hadalkan ibn اlqayim ثلاثة أmuur arin koowaad o an yaduna an اllaha yudil baطila calى اxaq idaalة mustaqira yadmaxilu maca اlxaq malaha xun iyo ictiqaadka xun ilahay laga aamino inay kamid tahay in la aamino in ilaahay baadilka uu xaqa ka saraysiinayo weligiiba baadil xaqa uu ka saraynayo wa danu lmushrikiina wlmunaafiqiina fi suurati اlfatx bal danantum an lan yanqaliba الrasuulu wاlmuؤminuuna ilى ahlihim abada waxaad aaminteen ama aada malayseen rasuulka iyo muuminiintu markay jihaad tagaan in la marinayo mid aanu ka badbaadeyn oo aan qof kamidi aanu kusoo noqonayn dadkii iyo ehelkii uu ka tegey ka labaadna waa an yunkira an yakuuna maa jara biqadaء illahi wa qadarih waa inuu inkiro waxaan dhacay inuu ilaahay qadarkiisa ku dhacay taasina waxay mala xun u talaanayo tadaman an yakuuna fii milkihi subxaanahu ma laa yuriid marka le waxaan qadar ilaahay kumuu dhicin ila qadarku waa maamulkii ilaahay caalamkan u maamulaye macnaheedu waxa weeye caalamkan ilaahay isagaa leh waxaanu doonahayna waa ka dhacaa arinka saddexaadna waa an yunkir an yakuna qadaru lxikma baaliga yastaxiqu aleyha aleyhi amd caleyha alxamd waa inuu inkiro qadarkii waa rumaysany laakiin qadarku wuxuu u dhacay buu leeya ilaahay sidaa u sameeyey doonistiisun baa keensatay arrintaasi xikmad kamay dhalan taasna wax xun baa ku jiro qofka idhaahda ilaahay wuxuu abuuraa shay bilaa xikma ama wuxuu qadaraa shay bilaa xikma ama wuxuu sharciyeeyaa arin bilaa xikma waa qof ilaahay u nisbeynaya lacib iyo safah ciyaar iyo dheel dheel yaqiinanna waxaynu ognahay an allaha laa yuqadiru shaya aw yusharicahu ila lixikma xikmadu waxay noqon kartaa mid inoo muuqata inu garana mid naga qarsoonna way noqon kartaa hadalka ibn اlqayim raxima اllahu tacaala sidaad aragto khulaasaynta sheekh ibn ka muuqata wuxuu ku saabsan yahay fi dani sawi biاllah fi xukmihi اlqadari in ilaahay waxun laga ictiqaado ama loo nisbeeyo marka arrintu taagantay xukunka ilaahay xagga qadarkaa oo qadarkiiba la inkiro ama la sugo lakiin la ictiqaado inaanu lixikma udhicin wa hada akaru dani sawi fi lmunaafiqiina almutaqadimiin munaafiqiintii hore waxa xunay ilaahay ka aaminayaan sidaasu u badna oo ictiraadkooda bushintooda iyo mucaanadooda iyo kahor imaanshahoodu haddaad qur-aanka u fiirsato wuxuu ku tacalluqaya u badnaa xukumka ilaah ee qadariga qadarka mararka qaarkoodna waa dhacaysa wax ilaahay uu sharciyeeyey inay ka hor yimaadaan ama ay bushiyaan ama ay duraan waxaa la lamida ah danu sawi billahi fii qadari danu sawi billaahi fii xukmihi sharci in ilaahay wuxuu laga aamino ama lagu maleeyo wuxuu sharciyeeyey fii diinihi awgeed orado ilaahi subxana wa watacaala munaasib ma ahayn inuu salaadaha faralkaa shan ka dhigo way badan yihin laba inuu ka dhigaabee midh maalintii la tukado iyo midh habeenkii la tukado weliba waktiganna loo loo xadidayna cidhiiri buu khalqiga geliyey waxaa ka fiicnaan lahayd in ilaahay subxana tacaala buu midna maalintii tuko me waktiga doonaysa tuko midna habeenkii tuko waktiga doonaysa ka tuko si ay dadku dee ushaqaystaan ee u nafisaan danu sawi biاllahi fi sharcihi ama in la hahdo tusaale ahaan maxaa xajka maxaa faa'iidiye macana ku jira in la hahdo dadka halan ka safra oo maka taga oo guri halkaa yaalla ku warwareega oo haddana laba meelood safiya marowla dhexdoo socsocda oo haddana meel mino laydhaa taga oo carafo taga oo musdelifo kusoo noqda oo ish macna meel dhagaxan ku tuurtuura ilahay baa sharciyey arrimaha sooma muxuu ilahay u sharciyeeyey lixikma inta laynoo sheegay waxaa kamid a waxa weeyaan ilahay weyneyntiisa waxaan waxaa loo sameynayaa tacdiima lilahi subxaana wa tacaala weyneyn ilaahay la weyneynayo iyo idhaar litacabud muujin la muujinayo caabudis iyo addoonnimo dee faa'iidooyin kalena waa ku jiraan muslimiintaa isku baranaya way ku kulmayaan waa ganacsi qofbaa ujeeddo kale xajka ula socotaa muslimiinta awooddooda tiradooda muuqanaysa cibaadadooda iyo sida ilahay ugu hoggaansayin baa muuqanaysa dhinac dacwad bay ka noqonaysa arrintaas xigka badan kuwa daahir iyo kuwa qarsooma lakin waa jaahilkan isaga waxaa u muuqata un afcaashan la sameynay lakin waxa ka dambeeya waa ka indhalaa-i alictiraad calى اlqadr iyo danu sawi billahi fi alictiraadu calى sharc iyo danu sawi biاllahi fi xukmi sharci wa akharu dani sawi cinda almunaafiqiina almutaahiriin munaafiqiinta dambe sida calmaaniyiinta muslim baana bu ku leeya haddana sharciga ilah ictiraaday maxaa magta gabadha looga yareeyey magta ninka maxaa dhaxalka xaaladaha qaarkood ragga loogu badiye calى sabiil اctiraad buu odhanaya maha calى sabiili طalabi alxikma qofku hadduu u weydiinayo inuu doonayo xikmadda inuu ogaado dhib ma laha lakin hadduu u weydiinayo calى sabil اctiraad u leya sidan waa laga fiicnaa waa shuqulka munaafiqiinta calmaaniyiinta maanta joogaa yumahiluuna munaafiqiin muslim baan aybu kula doona wa tukanaya haddana sharcigii ilahay buu ictiraadaya qadarkii buu ictiraadaya waa munaafiq akaru ictiraad اlmunaafiqiin almucaasiriin waa calى axkaam illahi sharciya maray ku sifeeyaan xikmad la-aan cadaalad la-aan sida xuduudda oo kale mawaariifta dhaxalka masaa'il diyaad cibaadaadka qaarkood marka kuwa hore ayuun bay la xukum yihiin waana kuwa ilaahay subxana watacaala wuxun ka ictiqaaday weeye sida kuwa horeba wuxun ilahay subxana watacaala ay uga ictiqaadeen qala fihi masala ula tafsiru aayati al cimraan wanfasirna athaniya tafsiru aayati lfatx wadaaniina billahi dana saw athaalidatu alikhbaar waranka lagu waramay biana dalika danu sawi billahigaasi anwaacu noocyo laa tuxsan aan la koobi karin araabicatu anahu laa yaslam kama badbaadayo min dalika ilahay wuxun in laga ictiqaado ama loo nisbeeyo ilaa man carafa alasmaa wasifaat wa carafa nafsuhu naftiisana garta dee inuu addoon daciifa yahay oo caajis oo faqiira wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabi ajmaciin